بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي قسم فعدل والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم النشور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني لبعض وحنكسو جني limaada kaana nasiibu dakar dicfa alunhaa muxuu u yahay nasiibka uu labku qaadanaya labanlaabka dhadiga nasiibkiisa sheekhu raxmatullaahi calayhi xikam doora ayuu soo tilmaamay waxaa ka mid ahaa arajulu yadfacu mahran lisawja waxaa looga badiyey oo ninku uga ee eh, nasiib batay haweeneyda ninku wuxuu bixinayaa mehran lisawja markuu haweeney guursada meher buu siinayaa wayukallafu waxaa kaloo lagu ijbaaray oo lagu kalifay binafaqati sukna inuu kharashkii kirada iyo lacagtii kirada inuu bixiyo wabilmadcam wixii la cunaayey walmalbas iyo hugiiba inuu bixiyo ayaa ninkii lagu kalifay lisawjati walawlaad haweenada iyo caruurtaba in la siiyo qodobka shanaad ujuuru tacliim lilawlaad ujuuru tacliim kharashaadkii tacliinta lilawlaadi carruurta ee wax ku baranaysa in la siiyo wa takaaliiful cilaaj iyo kharashaadkii daaweynta iyo wadawaa dawada lafteedii lisawjati walabnaa haweenada iyo caruurtaba in la siiyo yadfacuhaa waxaa bixinaya haa ujuuru tacliim iyo watakaaliif alcilaaj kharashaadka tacliimta ku baxaaya iyo daaweynta ninka ayaa bixinaaya duunal mar-a ah haweenedu bixin mayso intaasoo dhanba ninka ayaa laga doonayaa ilaa aakhiri maa ilaa iyo laga gaadho maa hunaaka waxaa halkaa yaalla ee min almasaariif wanafaqaad masaariif iyo nafaqaad kale ah oo ninka laga doonayo intaasuun maahee masaariif kale iyo nafaqaad kale ayaa ninka guudkiisa saaran oo laga doonayaa allatii taasoo hiya iyaduba calaa kaahili rajul ninka degtiisa iyo guudkiisa saaran wallatii taasoo yukallafu lagu kalifayo bihaa yada ninka lagu kalifayaa bimuqtada ashariica alislaamiya alqaraa bimuqtadaa waa siday keensanayso ashariica alislaamiya shareecada islaamku alqaraa ee caddi wa biamrin xakiimi alcaliim wa biamri waa siduu keensanayo amarkii uu bixiyey ilaaha xakiimka ee farta suuban leh alcaliim ee cilmiga badani ee uu yidhi liyunfiq ha bixiyo duu sacatin kii adduun hayaa min sacatihi adduunkiisa uu haya ha ka bixiyo waxa ka bixiyo liyunfiq waxa ka bixiyo duu sacatin kii adduun hayaa ee xoola hayaa min sacatihi adduunka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku galladaystay waxa ka bixiyo dadka nafaqadooda ku waajibtay waxa ka siiyo waman ruuxii qudira calayhi lagu cidhiidhiyey waman ruuxii qudira lagu cidhiidhiyey calayhi isaga risquhu risqiisa lagu cidhiidhiyey falyunfiq ha bixiyo mimaa kii xaggiisa ha ka bixiyo aataahu allaahu ilaahay uu siiyey maagaba waxaa alla siiyey uun waxa ka bixiyo laa yukallifu lahu nafsan ilaa wuscahaa wuxuu kari kara uun ha ka bixiyo wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullaahi calayhim ninku haweeneeda wuxuu uga waxbatay waxa weeye xikamka uu tilmaamay iyo waxaa weliba u dheer masaariif iyo nafaqaad kale oo ninka guudkiisa saaran taasay ku kaliftay siday keensanaysa shareecada islaamku iyo amar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku bixiyey liyunfiq duu sacati min sacatihi ayaana dusha ka saaray wa min haadihi nadra alkhaadifa wa min haadihi nadra eegmadan alkhaadifati andhuufashada ah eegmada yare qandhuufashada ah alkhadfu sidiisaba waxaa la yidhaahdaa alakhdu fii surca si deg dega in wax loo qaato ayaa khadfiga la yidhaahdaa marka waa eegmo yaro saasun aynu waxu yar eegnaynu in yar kasoo qaadanay wa min haadihi nadra eegmadan alkhaadifati qandhuufashada bimacnaa eegmadan yarun weeyaan yatabayanu lana waxaa inoogu caddaanaya eegmadaa ah xikmatullaahi aljaliila xikmadda ilaahay ee weyn ayaa inoogu caddaanaysa yatabayanu waxaa inoogu caddaanaya lanaa innaka xikmatullaahi baa inoogu caddaanaysa aljaliila ee weyn ee ku saabsan fii tafriiqi bayna nasiibi dakar walunsaa fii tafriiq kala saaridda la kala saaray bayna nasiibi dakar nasiibkii labka iyo walunhaa dhadiga la kala saaray fa kullamaa mar kasta oo kaanat inafaqaatu nafaqaadku iyo biilashu ay yihiin calaa shaksi shaksiga laga doonayaa akara qaar badan mar kastoo yihiin biilasha iyo nafaqaadka ruuxa laga doonayaa iyo wal iltisaamaatu waxyaabihii ku laasimay ee isku laasimiyey calayhi guudkiisa akbara qaar weyne waa adkham waa isku mid istaxaqa wuxuu ku mutaystay bimandaqi alcadli waal insaaf hadalka cadaaladdu iyo garsoorka ku jiraa an yakuuna waa inuu yahay nasiibuhu nasiibkiisu ruuxaa ama ninkaa agtara qaar badanoo waa awfar fara badan wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh eegmadan yar eaynu qodobadan soo qaadqaadanay waxaa inoogu caddaanaya xigmada ilaahay ee ku jirta ee ku saabsan labka iyo dhadiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u kala saaray ee uu u kala bediyey xoolaha mar kasta oo nafaqaadka iyo biilasha ruuxa laga doonayo ay fara badan tahay iyo iltisaamaadka kaleba wuxuu mutaystay bimandiqi alcadli waalinsaaf mandiq waxaa la yidhaha alkalaam ama sawt kulli shay mandiqu waa alkalaam ama sawt kulli shay yacnii hadalka cadaaladda iyo garsoorku ku jiraa waxa weeye bimandiq alcadli waalinsaaf hadalka cadaaladda iyo garsoorku ku jiraa waxa weeye an yakuuna inuu yahay nasiibuhu nasiibkiisu ruuxaa nafaqaadkiisa iyo iltisaamaadka guudkiisa saarna ay badan yihiin inuu mutaysto inuu nasiibkiisu noqdo agtara waa awfar agtara waa awfarna waa isku mid un wa maca ana alislaam iyadoo weliba islaamku acdaa uu siiyey addakara labkii uu siiyey dicfa alunhaa labalaabkii dhadiga wa maca ana alislaam iyadoo weliba islaamku acdaa uu siiyey addakara labkii uu siiyey dicfa alunhaa dhajiga labalaabkii fainahu maca daalika fainahu isagu maca daalika intaa la jirkeeda oo maral mar'ata haweenaydii wuxuu lumbadsiiyey oo uu dhexgeliyey biraxmatihi naxariistiisa iyo wafadlihi fadligiisa macnaha wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmat ullah iyadoo islaamku uu siiyey ninkii labanlaabkii ruuxa dumara wixii ay helaysay maca daalika ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenaydii wuxuu dhex geliyey naxariistiisa iyo fadligiisa ayuu dhex geliyey wa acdaahaa waxaanuu siiyey wa acdaahaa wuxuu siiyey haa haweenaydii fooqa wax ka sarreeya maakaanada wixii tatasawar ay sawiranaysay wixii ay sawiranaysay ee islahayd malaa waad helaysaa wax ka badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey fa hiya iyadu haweenedu walxaalatu haadihi markii xaaladdu sidan ay tahay munafahatun wa munacamatun akthara min arrajul fa hiya haweenedu walxaalatu haadihi iyaday xaaladdu sidan ay tahay marka xaaladdu sidan ay tahay murafahatun waa mid loo barwaaqeeyey oo munacama oo loo nimceeyey akara inka badan min arajul ninka inka badan yacnii iyadoo haddana uu ninka la leeyahay haweenada labalaabkeed buu qaatay n haweenayda haddana waa mid loo nimceeyey oo loo barwaaqeeyey maxaa yeelay liannahaa maxaa yeelay oo saas ku dhici kartaa tushaarikuhu waxay la wadaagaysaa haweenaydu hu ninkii fil irti dhexalkii bay la wadaagtay haweenaydu ninkii dhexalkii way la wadaagtay duuna an tataxamala iyada oon bixin shay-an shayna iyadoon bixin oon xambaarin oo min atabicaati makhaasiirtii kale ee looga baahnaa reerka iyo qoyska iyadoon waxba ka bixin oon ka xambaarin ay haddana ninkii dhaxalkii ay la wadaagtay liannaha maxaa yeelay tushaariku waxay la wadaagaysaa haweenuduhu ninka xiriirta dhexalkii bay la wadaagtay waxay ku namcaysatee loogu barwaaqeeyey waxa weeye iyadoo haddana ninku uu ka xoolo badan yahay oo layidhi labanlaabkeed ha qaato dee dhaxalkii bay la wadaagtay wamaca daalika iyada oo aan waxba ka xambaarin oon ka qaadin makhaasiirtii kale ee reerku u baahnaa iyo kharashaadkii kale iyadoon haddana waxba laga weydiinaynin fahiya iyadu ta'khudu way qaadanaysaa waxbay qaadanaysaa walaa tucdi waxba bixin mayso haweeneedu wuxuunbay qaadanaysaa way ururinaysaa uun walaa tucdi waxba bixin mayso wa taqnam way dheefaysaa walaa taqram ma magdhawayso waxba alla waxay magdhabaysaana ma jiro wuxuunbay dheefaysaa way helaysaa waxna magdhabi mayso wataddakiru way kaydsanaysaa duuna an tadfaca iyadoon bixin duuna an tadfaca iyadoon bixin shay-an shayna oo mina nafaqaada wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah haweeney ta'khud walaa tucdi xun bay qaadanaysa waxna bixin mayso tayna iyadu iskeed bay u doonta mooyaane shareec ahaan dee waxba laga dooni maayo wataqnam way dheefaysaa waxuun bay qaadanaysaa macaasha walaa taqrab waxna magdhabi mayso wax alla waxa ay bixinaysaa ma jirto watadakiru waxbay iska kaydsanaysaa duuna an tadfaca iyadoon bixin shay-an shay-a min anafaqaada biilashiiya iyadoon waxba ka bixin aw tushaarika rajul ama aanay ninka la wadaagin fii takaaliifi alcaysh dhibta nolosha iyadoon la wadaagin حق هورين كحرنا لأنها تشارك في الإرث دون أن تتحمل أو تشارك الرجل أما إنك أن لو ذاين أي حولها صدن إسكو ذهيلة ساء وإسكم معاشة ساء في تكاليف العيش dhibtii iyo takaaliiftii nolosha iyadoo ninkii la wadaagin wa mutadallabaati alxayaa iyo baahiyihii nolosha iyadoo ninkii la wadaagin oo waxba la baadi doonin ayay intaaba ay helaysaa iyadu wa shariicatu shareecada islaamku laa tuujibu kuma waajibinayso cala almar'ati haweeneyda kuma waajibinayso an tunfiqa shay-an shayna inay ka bixiso min maaliha xoolaheeda inay wax ka bixiso oo calaa nafsiha nafteeda ay siiso aw awlaadiha ama carruurteeda ay siiso wuxuu leeyahy sheekhu calayhi raxmatullah ullah alislaamiya laa tuujibu shareecada islaamku kuma waajibinayso haweeneeda an tunfiqa shay-an min maaliha xoolaheedii si kastaba ha ku soo galaanay ee haysatay ama ha kasbato ha shaqaysato ama meherbaha ku heshe ee ama ha la siiyo ee an tunfiqa shay-an min maaliha xoolaheeda inay wax ka bixiso calaa nafsiha nafteedana ay ku bixiso inay iyadu iska doonto mooyaane shareecadu kuma waajibinayso aw awlaadiha aw calaa awlaadiha carruurteeda inay ku biiliso mahmaa kaanad inkastay tahay haniyatan muusira mid qaniya oo hodana inkastay tahay ruux hodana oo qaniya waxba shareecadu ku waajibi mayso maca wujuudi sawj marka saygeedu uu joogo weeyaan marka saygeedu uu joogo liannahu maxaa yeelay huwa isaga ayaa almukallafu kii lagu kelifay ah binafaqati inuu biiliyo calayha haweenada inuu biiliyo iyo wa calaa jamiici alawlaad iyo dhammaan caruurtaba inuu biiliyo isaga ayaa laga doonayaa mahmaa kaanad inkastoy tahay haniyatan mid qaniya muusiratan oo hodana maca wujuudi sawj marka ninkeedu joogo leannu maxaa yeelay huwa almukalaf isaga ayaa mid lagu kalifay ah min nafaqati inuu biiliyo calayha haweenayda iyo wa calaa jamiici alawlaad iyo dhammaan carruurta oo dhan fi suknaa inuu ka biiliyo xaggii kiradii guriga hoygii iyo walmadcam cuntadii walmalbas hugii kama qaala allahu tacaala siduu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf wa cala almawluudi lahu kii loo dhalay carruurta waxaa guudkiisa saaran risquhunna inuu biiliyo iyo risqooda ayaa guudkiisa saaran wa kiswatuhunna iyo hugooda bilmacruufi si wanaagsan ayaa eh, inuu u huuyo oo uu hub magaranaysaa uu u saaro oo uu doono una siiyo ayaa guudkiisa ah mithaalun tawdiixiyun sheekhu raxmatullaahi alayhi wuxuu leeyihi ruuxa eh, dumar ahi xoolaha ay qaadanaysaa waa ninka barhkii ninku mar walba labalaabkeed ayuu qaadanayaa waa haddii ruuxan ah ee ay dhexlayaan isku darajo ay u jiraan inu ay u wada jiraan waa hooyadii iyo aabbihii oo kale waa akhi iyo uktadii oo kale waa ibnigii iyo bintadii oo kale waa ibnilibnigii iyo bintulibnigii oo kale bal tusaale ahaan iyaday saasu jirto ayaan haddana waxaa nidhi ruuxa dumari waa mid barwaaqaysan oo loo barwaaqeeyey oo nimco ku jirta iyadoo ninka barkeedii ninka barhkii heshay haddana haddana waa mid nimcaysatay mihaal buu sheekhu bixinayaa raxmat ullaahi calayhi mihaalun walnadrib bal aan yeello aynu soo qaadana maalan tusaale yuwadixu lanaa inoo caddaynaya alfikrata fikradda inoo caddaynaya aynu hadal hayno wayudhiru muujinaya xikmatu tashriic xikmadda tashriica ilaahay sidan uu u jideeyey ninku inuu kala barhkii inuu ninku labanlaabkii haweenayda uu qaato loo muujinaya oo ku saabsan fii tafriiq kala saaridda bayna miiraas dakar walunsa ninka dhaxalkiisa iyo haweenayda ku saabsan insaanun ruux baa tuufiya geeriyooday wakhallafa wuxuu ka tegey misaal buu bixinayaa sheekhu waladayni laba carruure ayuu ka tegey faqad ruux baa dhintayoo wuxuu ka tegey laba caruura ruuxaa dhintay ama labahaada haada ama dhadig ha ahaado waladayni laba carruure ayuu ka tegey dakaran wa unthaa lab iyo dhadig wa taraka wuxuu ka tegey miiraasan dhaxal buu uga tegay lahuma iyaga halaasata aalaaf riyaal oo tusaale ahaan muune saddex kun oo riyaal ayuu dhaxal ahaanna uga tegey facalaa dawi shareeca alislaamiya markaynu qabanno ee aynu raacno bal xagga shareecada islaamka oo bimacnaa shareecada islaamka wax ku qaybinno inankii iyo inantii ayaa waxaanu u qaybinaynaa saddex kun oo riyaal waxaanu leenahay inankan iyo inantanu ama hooyadoodunbay dhexlayaan ama aabahood ayay dhexlayaan ileen aabbahoodna waa u inan weynan yeelan hooyadoodna waa u inan weynan yeelane waxaan leenahay ibnigu waynagu tegi insha allahu laba madax baynu xisaabinanaa laba hablood ayaynu xisaabinanaa ilaa waxaanu labanlaabkii inanta yuu qaadanayaa inantana madax quraynu xisaabinana marka inankoo laba madaxa iyo inantoo madaxa saddex madax weeye xoolahan geligeedaba meesha yaalla ee saddexda kuna saddex meelood unu qaybi saddex meelood markaynu u qaybinno waa min kun soddon marka saddex loo qaybiyo waa kun inanku labuu ahaa laba madaxe laba kun isugu daroo labuu qaadanaya inantina kun bay qaadanaysaa fa calaa dawi shareeca alislaamiya markaynu raacno aynu eegno shareecada islaamku sida wax u qaybinaysaa tusaale ahaan buu sheekhu yidhi taakhudu al inantu waxay qaadanaysaa alf kun bay qaadanaysaa wayaakudu dakar labkina wuxuu qaadanayaa alfayn laba kun buu qaadanaya wa idaa kaana haddaba hadday labadoodani ay yihiin labadani tusaalaha ku bixinay in inantani haddii ay yihiin calaa abwaabi sawaaj qaar xila gaadhay waidaa kaana hadday yihiin inankii inanti calaa abwaabi sawaaj qaar xila gaadhay oo albaabadii guurka qaar garaacaya haddii ay yihiin maalin qaar xilo gaadhayn weeyaan wawa araada shaabu inankii baa doonay an yatasawaja inuu guursado fa innahu isagu yadfacu wuxuu bixinayaa almahra meher buu bixinaya lisawjatii haweenadiisuu siinaya inankii inankii inantiiba markii ay xilo gaadheen inantiina kun bay haysataa inankiina laba kun buu haystaa labadii kun buu ka guursadoo haween idigu guursadana meherkeediba waxaabuu noqday labadaa kun wala nafrid bal aan ka dhigno ana almahra meherkiina alfayni laba kun inuu yahay inaan ka dhigna bar faqad oo keliya faqad xaqiiqee dafaca wuu bixiyey inankii kullamaa warisahu wixii uu ka dhaxlay kulamaa dhammaan shaygii warisahu uu ka dhaxlay hu maagaba min abihi aabbihii uu ka dhaxlay mahran mahar buu u bixiyey lisawjatii haweenaydiisana mehelo ah falam yabqa uma soo hadhin macahu inankii shay-un shayna uma soo hadhin falam yabqa uma soo hadhin macahu inankii shay-un shayna uma soo hadhin wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh mithaal haddaynu ka dhigno inankii gabadha guursaday inay gabadha meherkeeduba laba kun yihiin wuxuu aabihii ka heleena labadaa kun uun inanku labadii kun ile haweenaydii uu meherkeediba ah sidiibu ku siiyey wax alla wax usoo hadhayna ma jiro uma dabadeetna uu labadii kun laga qaaday yukallafu haddana waxaa laga doonayaa oo lagu kalifay bacda sawaaj guurka dabadii bikulli nafaqaati dhammaan biilashoo dhanba haddana laga doonaya dhammaan biilasha aynu soo tirinayno oo dhan baa laga rabaa haddana nafaqaat sukna wadacaam sharaab biilashii kirada iyo lacagihii kirada sii cuntada sharaabkii iyo wixii la halmaala ayaa haddana laga doonaya ama albintu inanta miyaa fa innahaa iyadu idaa araadad hadday doonto an tatasawaja inay guursato تأخذ المهر مهر كيبا كقاضانا سمي سوجها نكيدي أبيه ضحى كهشة كن إن كل أبوه لا لابد وكيد بحيي ولما خرج كلا وراعي يدنا كن بأبيه كهشة نكيدنا مهر بك قاضت كن كينا وسكها يستطاع تأخذ المهر مهر كيبا كقاضانا سمي سوجها نكيدي ولا نفرض بل أن كدقنا أنه يسوي إنه يهي مهر كيدو alfayni laba kun inuu yahay faqad fa hiya iyadu qad warisat waxay ka dhexashay alfan kunbay ka dhexashay min abiiha aabbaheed kunbay ka dhexashay wa akhadat waxaanay qaadatay alfayni laba kun bay qaadato mehran min sawjiha oo mehero ninkeydii ayay ka qaadatay wa akhadat waxay qaadatay alfayni laba kunoo mehran meherahoo min sawjiha ninkeydii ayay ka qaadatay asbaxa wuxuu noqonayaa majmuucu maa ladayhaa wixii ay haysato asbaxa wuxuu noqonayaa majmuuca isugeynta maa ladayhaa waxay haysataa inantu alaaata aalaaf alaaatu aalaaf saddex kun buu noqonayaa kun aabbaheed bay ka dhaxashay labana meher bay ku qaadatay saddex kun ayay gacanta ku dhigtay uma dabadeetana hiya iyadu laa tukallafu lagama doonaayo laguma kalifaayo biinfaaqi shayin shayna inay bixiso min maaliha xoolaheedii ka mid a ah. iyadoo intaaba haysata wax wax laga doonayaa ma jira intaba way baydhsanaysaa mahmaa kaanad inkastoo haniyatan hani ay tahay inkastoy hani tahay xoolahaa ay si wada keentay waxala wax lagu leeyay maanta ee ka bixi ma jiro lianna nafaqataha maxaa yeelay biyikeedu asbaxad wuxuu noqday oo ahaatay calaa sawjiha ninkeedii biilkeedii ninkii baa laga rabaa meherka iyo biilku dee isku mid maaha bi meherka iyadaa kulahaydoo wuu ugu shubay tii naga biila odhan maayo lianna nafaqataha nafaqadeeda asbaxat waxay noqotay calaa sawjiha ninkeedii fa huwa isagu almukallafu waa kii lagu kalifay ee laga doonayey bita'miini suknaa inuu u diyaariyo hoy lahaa iyada bita'miini suknaa inuu u keeno oo u soo kireeyo oo u soo diyaariyo asukna hoy laha iyada wa bilinfaaqi waxaa kaloo lagu kalifay inuu beeliyo calayhaa iyada maadaamat intay tahay maadaamad intay tahay fii cismatihi intay maganaysa caqdigiisa iyo guurkiisa ay ku sugan tahay inuu beeliyo ayaa laga doonayaa fa maaluhaa xoolaheedu fa maaluhaa xoolaheedu saada waa kordhay oo aabbaheen kunbay ka heshabayn ninkiina waxay ka qaadatay meher ahaan uga qaadatay laba kun bay uga qaadatay saddexdaa kun inta isku darsatay ayay jaxaasatay soo wad bay jiri deetna wixii kale ee kharashana waan kaa rabaaye soo wad wa maaluhu xoolihiisuna naqasa waa nusqaamay oo tusaalihii horee inanku laba kun buu aabihii ka helay halkii uu aabihii ka helay labadiina meherbaabuu u bixiyey weliba mid kalena waa laga doonay soo ciyaar baa loo lacag kalena keen labadanu meher bay ahaayeena halkan iska dhigo soo wad baa layidhi wamaa warisat wixii ay ka dhaxashay hu isagaba min abiiha aabaheed wixii ay ka dhaxashay baqiya iyada baaqi buu u yahay wanama waanu u kordhay wamaa warisahu wuxuu ka dhaxlay hu isagaba maagaba min abiihi aabihii wuxuu ka dhaxlay inankuna dahaba waa tegey wadaaca waanu lumay waa wax ka lumay uun waxaan waxba aanu kaga daba noqonahaynin aanu kaga daba tegahaynin oo kalun weeyaan wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhim misaalkan uu bixiyey haweenaydu ninka barhkii ayay qaadanaysaa wa maca daalika iyadoo sidaas haddana ruux nimcaysatay weeyaan tusaalahaasaanan tawdiixiyan iyo caddayn kuugu filan buu ku yidhi famin aladii yakuunu ascadu xaalan famin aladii keebaa haddaba labadoodan ascadu xaalan keebaa xaal wanaagsan keebaa arrinkiisu wanaagsan yahay inankii iyo inantii keebaa ma garanaysaa nimcaystay waagaru maalan keebaa xoola badan keebaa xoola badan alfataa am ilfataatu ma inankii mise inaantii tasaa'ulaad uu isweydiinaya sheekhu raxmatullaahi calayh wa min aladii keebaa tanacama nimcaystay wa tarafaha oo barwaaqaystay agtara in badan addakaru ma labkii amil unha mise dhadigii wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhi inankii iyo inantii ama labkii iyo dhadigii keebaa nimcaysay waman aladii keebaa tanacama nimcaysay oo nimcadii u dhacay oo watarafaha nimcadii ku faajo-faajaystay aara in badan addakaru ma labkii amil unsa mise dhadigii haadaa kaasu huwa waxa weeyaan mantiqu alcaqli waaddiin hadalka caqliga saliimka ah iyo diinta xaniifka ah weeyaan fii miiraafi albanaat waalbaniin oo ku saabsan dhaxalkii hablaha iyo innamada miiraatulmar'a qabla alislaam sidee buu ahaan jiray dhaxalka haweenayda islaamka ka hor haweeneedu waxay ahayd qabla an tabsuqa shamsu lislaam qabla ka hor an tabsuqa intaanay soo bixin shamsu lislaam qoraxdii islaamku laa taqdac midaan waxba laga siin bay ahay an shaynaba min alirdi dhaxalka waxba lagama siin jirin wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh intaanu islaamku iman ruuxa dumari waxay ahay midaan dhaxalka waxba laga siin bixujatin iyagoo xujaysanaya oo daliishanaya annaha iyadu haweenaydu laa tuqaatil inaanay dagaalamayn walaa tudaafic oo aanay difaac ahayn can ximal cashiira seeraha qabiilka mid wax ka taraysa aan ahayn oo aan difaac ahayn wa kaana alcarabiyu ninka carbeed wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda oy halkudhig u ahayd kayfa nucdi lmaal sidaynu xoolo u siinaa man laa yarkabu man ruux laa yarkabu aan fuulahayn farasan farasna aan fuulahayn walaa yaxmilu sayfan seefna aan qaadanahayn walaa yuqaatilu caduwan cadowna aan la dagaalamahayn fakaanu waxay ahaayeen nimankaa carbeed yamnacuuna kuwii diidahaa haweenayda min alirdi dhexalkay u diidi jireen kamaa sidii yamnacuuna ay ugu diidayeen alwalad asaqiir inanka yarba een qaangaadhin wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh haweenaydu qabla alislaam laa tucdaa shay-an min alirdi dhexalka waxba lagama siin jirin sababtuna waxay ahayd annaha laa tuqaatil ragga lama dagaal galayso walaa tudaafic mana difaacayso canxima alcashiira seeraha qabiilkana wa kaana alcarabiyu ninka carbeed wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda oy halku-dhig u ahayd kayfa nucdi lmaal sideennu xoolaha u siinaynaa man ruux laa yarkabu aan fuulahaynin farasan farasna aan fuulahayn walaa yaxmilu sayfan seefna aan qaadanahayn oon ku dagaal tegay walaa yuqaatulu caduwan cadowna aan la dagaalamayn fa kaanuu waxay ahaayeen yamnacuuna kuwa u diida haa haweenada min alirdi xilligii jaahiliyadii intaan islaamku iman ka hor ruuxu marku uu geeriyoodo xoolihiisu waxay u guuri jireen oo la siin jiray ka ugu weyn ee inamadiisa ka mid a haddii aanu jirinna walaalkii baa la siin jiray ama adeerkii baa la siin jiray haddaanu kaasuna jirin carruurta yaryar ee aan qaangaadhin ee inamada ah iyo dumar oo dhanba waxba lagama siin jirin dhaxalka maxaa yeelay waxay odhan jireen innahum laa yudaaficuuna can dimaar walaa yuqaatiluuna alcadow dimaarka iyo caarka ma difaacayaan cadowna waxba kama tarayaan wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhi nimankii carbeed waa u diidi jireen dhaxalka haweenayda iyo inanka yarba fa kaanuu waxay ahaayeen yamnacuuna kuwii u diidahaa haweenayda min alirti dhaxalka kamaa sida yamnacuuna ay ugu diidayeenba alwaliid asagiir inanka yar wa min hunaa halkan yaclamu wuxuu ogaanayaa albaaxihu ruuxa waxbaadhaya almunsifu ee garsooraya anna ashareeca alislaamiya shareecada islaamku jaa-ad inay timi walcaraba iyadoo carabina tadlimu nisaa haweenka dulmiyaysa walaa tucdiihinna oon waxba ka siinahayn min miiraasi aswaajihinna min miiraasi dhaxalkii aswaajihinna raggooda dumarka haddii raggoodu ay geeriyoodaan aan xoolaha uu ka tegeen aan waxba ka siinahaynin aw aabaa'ihinna ama aabbayaashoodba aan haweenka waxba ka siinahayn shay an shaynaba wuxuu leeyahay sheekhu wamin hunaa halkan ayuu yaclamu ogaanayaa albaaxithu ruuxa waxbaarhaya almunsifu ee garsooraya anna ashareeca alislaamiya shareecada islaamku jaa-ad way timi walxaal walcarabu carabna tadribu nisaa haweenka ay dulmiyayso iyadoo haweenka tunka iskaga taagta iyo carruurta yaryar ee inamada ah ayay shareecada islaamku ay timi ay soo degtay walaa tucdiihinna oon waxba ka siina haynin min miiraasi aswaajihinna dhaxalkii iyo xoolihii ay ka tegeen odayaashoodu aw aabaa'ihinna ama aabbayaashood shay-an shaylaba fa qararad waxay sugtay ashareecatu samxa shareecada ee dhibirta san bi haadihi alaayaati alkariima في هذه الآيات الكريمة آيات كان نحذو ذا لهن هوينك وحي أسكتي حقا حق بي أسكتي في الميراث دحلك أي كليهين فقررت وحي سكتي الشريعة سمحة شريعة الإسلامك السمحة أدبرت السن بهذه الآيات الكريمة وحي أسكتي لهن هوينك حقا حق بي أسكتي في الميراث دحلكين oo dhaxalkii ayaa wax ka siisay yaakhudnahu way qaadanayaan hu miiraadkii ama xaqii way qaadanayaan bicisatin maamuus bay ku qaadanayaan iyo wa karaamatin si sharaf ah ayay ku qaadanayaan iyadoona cidina ugu galad sheeganahaynin cidina aan ugu tar sheeganahaynin ayay magaranaysaa sida ay ku qaateen haweenkii dhaxalkoodii yaakhudna way qaadanayaan hu haween haweenkii xaqoodii bay qaadanayaan bicizatin si maamuus ku jiro ayay ku qaadanayan iyo karaamati sharaf laa minnata fiihi liaxadin calayhinna laa minnat gallad uguma sugnaa fiihi dhaxalka liaxadin qofna uguma sugnaa calayhinna haweenka ugu gallad sheeganayo ma jirto ee ilaahay baa subxaanahu wa tacaala siiyey walaysa mana ahaa dhaxalku ixsaanan ixsaan iyo samafal ma ahaa aw taxanunan ama mid naxariisa ma ahaa bal huwa waxa weeyaan fariidatullaahi waa faralkii ilaahay lahunna iyaga la siiye weeye cid ma ugu gallad sheeganaysa oo lee samafal iyo naxariis iyo ayaan kuu siiyey ma jirtee bal huwa waxa weeyaan fariidatullaahi lahunna waa fariido iyo faral ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jaangooyey walamaa nasalad walamaa xilligii ama markii nasalad ay soo degtay aayaatulmawaariid aayaatulmawaariid markii ay soo degeen kabura wuu ku weynaaday daalika sidaasu cala alcarabi carab waa ku weynaatay markii aayaatulmawaariidku ay soo degeen ee ilaahay subxaanahu watacaala qof walba xaqi uu lahaa uu siiyey arrinkaas carab waa ku weynaaday oo waxa kusii weynaaday waxay ka caado dhigteen oo aynan dumarkiiyo carruurta waxba la siinin oo shareecadu wax siinayso fa kaanuu waxay ahaayeen yawadduuna kuwii jeclaysta an yunsakha dalika alxukm xukunka in la nasakho waxay jeclaysanayeen an yunsakha in la nasakho dalika alxukm xukunka in la nasakho ayay jeclaysanayeen oo niyadda ka wada doonayeen liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa yukhaalifu mid ka soo horjeeda mactaaduuhu wixii ay ka caado dhigteen wa alifuuhu ay la soo qabsadeen ay ku soo dhaqman jireen ee xeerka u soo ahayd ayuu ka hor yimi liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa xukunkaasu yukhaalifu mid ka horjeeda maa kii ay ka caado dhigteen hu isagaba wa alifuuhu ay la qabsadeen روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ابن جرير وحورين يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحكوري أنه عبد الله بن عباس قال إنه يريد لما حلقين السلة دي سود دكتي الفرائض وكي فرائض دي سود دكتي التي تاسو فرض الله إلهي وكفر ليلة فيها دحليدة ما فرض وحو أفر ليلي lilwaladi dakar inankii labka ahaa walunthaa iyo dhadigii walabaweyni labadii waalid karihahaa waxaa karaahiyeystay oo diiday bacdu naas bar dadkii ka mid ah ayaa arrinkaa karaahiyeystay oo diiday wa qaaluu waxay yidhaahdeen tucda almar'atu alrubuc tucdaa miyaa la siinayaa almar'atu haweeneydii alrubuc rubuc baa la siinayaa xolihii afar meelood loo qaybiyey ma meel baa la siinayaa haweenaydii ninkeedu uu geeriyooday ee aan awlaad aanu ka tegin xoolihii inta afar meelood loo qayba ma meel baa la siinayaa wathumun hadduu awlaad ka tegayna ma thumun baa la siinayaayoo wa tucda alibnatu inantii yaraydna ma waxaa layska siinayaa uun anis ma nis baa la siinayaa haddii ay mid keliya tahay wa yucda algulaam inankii yaraana ma waxaa la siinayaa sagiiru ma waxbaa la siinaya isagan yani arrinkaa ayaa aada iyo aada nimankii carbeed ay ula yaabeen lamaa xilligii nasaladay soo degtay alfaraa'idu dhaxalku markuu soo degay iyo aayaadkan dhaxalka ku saabsan allatii taasoo farada allahu alla uu ku faral yeelay fiihaa dhexdeeda faraaiddaa maakii farada uu u jaangooyey lilwaladi inankii adakari lab iyo walunthaa iyo dhajigiiba iyo wal abaweyni labadii waalid aabbihii hooyadii karihahaa waxaa diiday oo karaahiyeystay bacdu naas bar dadkii ka mid ah wa qaaluu waxay yidhaahdeen tucda almar'atu rubuc haweeneydima rubuc baa la iska siinayaa wathumun mathumun baa la siinayaa haweenaydii wa tucda alibnatu inantii yareydnaba waxaa la siinayaa annis manis baa la siinayaa wa yucda algulaamu alsagiiru inankii yaraana ee aan qaangaadhinna ee aanu ka caadan dhiganay n inaan waxba la siinin kaana waxba la siinaya walaysa isagoonu ahayn min haa ulaa'i kuwaa axadun qof yuqaatilu mid la dagaalamaya alqowma ragga cadowga ah mid quloo riixaya oo la dagaalamaya isagoo ahayn walaysa isagoo aanu ahayn min haa-ulaa'i kuwaa axadun qof oo yuqaatilu qowma ragga la dagaalamaya walaa yaxuusu alqaniima walaa yaxuusu oo aan keenahayn oo aan soo qaadanahaynin alqaniima qaniimana aan keensanahayninoo xoolana aan soo qanimaysanahaynin uskutuu ka aamusa bay yidhahdeen can haada alxadiid bal warkan iyo xadiidkan ka aamusa bay yidhaahdeen war iska aamusa u huuriya oo ninaanu ha sii wadwadina aamu bay yidhaahdeen lacalla waxaaba laga yaabaa rasuulullaahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulku yansaahu inuu ilaabee markaynu siiba wadwadi weyno wax hadal hayaba uu waayo inuu iskaba ilaabo ayaaba laga yaabaaye aw amase naquulu lahu inaynu wax ku nidhaahno nebiga oynu erge ahaan ugu tagno fa yuqayiruhu oo uu bedele fa qaala bacduhum barhkood waxay idhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow anucdi sabiya inankii yaraa anucdi miyaanu siinana asabiya inankii yaraa almiiraata dhaxalka miyaanu siinanaa inankii yaraa maxoolun baanu ku tirsannaayo aanu afka ka gelinayna walaysa yuqnii shay-an walxaal walaysa yuqnii aanu waxba tarahaynin shayan shayna maysan waxbaba tarahayn xoolii miyaan iska siinanaa un um. anucdi ljaariyata inantii yareed ma waxaanu siinanaa nisba maa taraka kala barhka wixii uu ka tegay abuuha aabbaheed wixii uu ka tegay walaysad iyadoon ahayn tarkabu mid fuulaysa alfaras faras walaa tuqaatilu qowma raggana cadowga ana aan la dagaalamahayni halkan nimankii carbeed waxaa ka fajiciyoo la ay la yaabeen aayaadkan mawaariiska ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku falanqeeyay ee uu ku kala dhigdhigay qof waliba xaqi uu leeyahay iyagu un maahee bini aadamku waxay ka caada dhigtaan haddii la gooyo oo wax lid ku ah ay arkaan sidaa ayay ula yaabayaan dulmi ayay ku sugnaayeen markay dadkoodii weliba kuwii jilicda sanaa ee in loo badiyo halkii ay ahayd iyagu ma garanaysaa ay xaqii ka duudsiiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaaladda ayuu ma garanaysaa wax ku qaybiyey sida cadaaladda ku jirto cadaaladdiina dadka intooda badan ma faraxti gelinayso ee dulmiga iyo qurinka ay ku soo jireen ayay doonayaan in la iskaga sii jiro sidaa awgeed marka aayaadkanu ay soo degeen waa la yaabeen oo fajaciso ayay ay ku noqotay hadalladani markaa dabeetana ay yidhaahdeen oo ay ku sheekaysteen uskutu ka aamusa bay yidhaah can hada alxadiis warkan ka aamus oo ha sii wadoodina u kaadiya lacalla waxaa laga yaabaa rasuulu llahi sala allahu wasalam rasuulku yansaahu inuu ilaabo aw naquulu lahu ama inaynu wax ku nidhaahno oo fa yuqayirhu wee uu dooriyo dabeetaneed faqaala bacduhum barkood waxay yaa rasuula allahiyow annucdu sabiya inankii yaraa miya waxbaanu siinanaa annucdi ma waxaanu siinanaa asabiya inankii yaraa almiiraasa dhaxalkii walaysa isagoo aan ahayn yuqni mid wax ka taraya shay-an shayna mid wax ka taraya isagoo aan ahayn isagoo waxbaba tarahaynin annucdi ljaariyata inantii yarayd ma waxbaanu siina waxaanu siinanaa nisfa maa mid barhkii taraka uu ka tegay abuuha aabbaheed walaysat iyadoon ahayn tarkabu mid fuulaysa alfaras walaa tuqaatilu alcaduwa cadowna walaa tuqaatilu lqowma qoomka iyo ragga cadowgaana aan la dagaalamahayn haadaa shanu lislaam maca almarca wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayh haadaa kaasu shanu lislaam waa shaanigii islaamka maca almar'a haweeneda uu kula dhaqmanaayey waa sida shareecada islaamku dumarka ay ula dhaqmanayso rafaca wuxuu ka kor yeelay can kaahilihaa degteeda adulma buu ka kor yeelay oo uu ka qaaday lagu hayey wa dafaca canhaa wuxuu ka riixay canhaa haweeneydii alcudwaana cudwaankii ayaa uu ka riixay wa warasahaa wuu dhaxalsiiyey haa haweeneydii bacda kadib an lam takun intaanay ahayn taris mid wax dhaxasha wajacala wuxuu u yeelay lahaa haweenaydii nasiiban nasiib buu u yeelay mafruudan go-an calaa kurhin min arijaal iyadooy diidan yihiin ragguna walaakin ha yeeshee nabatad waxaa soo baxday fii hada zamaan xilliyadan naabitatun khadiira arrin xun ayaa soo baxday wuxuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayh haweenaydii qabla alislaam sidaasaa loola dhaqman jiray islaamkuna sida aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku balballaadhiyey ayaa loola dhaqmanayaa rafacahaa can kaahilihaa rafaca can kaahilihaa wuxuu ka kor yeelay degteedii adulma wa dafaca canhaa waxa uu ka riixay alcudwaan ayuu ka riixay wa warahahaa wuxuu dhaxal siiyey haweenaydii bacda kadib an lam takun intaan ahayn tarisu mid wax dhaxashaa wajacala lahaa wuxuu u yeelay nasiiban buu u yeelay mafruudan go-an calaa kurhin min arijaal calaa kurhin iyaday diidan yihiin min arijaal arijaalu raggu iyagoy diidan yihiin iyagoy ragguna diidan yihiin ayuu sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeelay walaakin ha yeeshee nabatat waxaa soo baxday fii hada zamaan zamankan iyo xilliyadan iminkaynu joogno waxaa soo baxay buu leeyahy sheekhu naabitatun mid soo baxdo khadiiratun oo khatara ayaa soo baxday wa daharat waxaana soo muuqday fikratun fikra daallatun hallowsan oo khabiisa ah oo xun ayaa soo baxday yaquuluuna waxay leeyihiin ina alislaama islaam bakhasa almar'ata haweenaydii wuu wuxuu ka baksay oo u diiday xaqaha xaqeedii filmiraasi dhaxalka ay ku lahayd ayuu ka nusqaamiyeeyo oo uu magaranaysaa wax ka jaray in alislaamu islaamku bakhasal marata haweeneydii wuxuu u diidu ka nusqaamiyey xaqaha xaqii ay ku lahayd filmiraati dhaxalka wa jacalahaa wuxuu ka yeelay haa haweeneydii xaqeedii calaa nisfi wa jacalahaa wuxuu ka yeelay haweeneydii calaa nisfi kala barkii min xadi rajul dheeftii uu ninku qaadanaya kala barhkeedii ayaa la siiyey gabadhii yuriiduuna waxay u jeedaan calaa xaddi sacnihim waa iyagu siday u jeedaani waa sida iyagu ay sheeganayaane yuriiduuna waxay u jeedaan calaa xaddi sacnihim sida iyagu sheeganayaan weeyaane dafca dulmi dulmiga inay ka dafciyaan oo ay ka riixaan canha haweeneyda markay caynkan leeyihiin afkaarta noocaasa markay dadka la dhex meeraysanayaan khabiidka ah waxay u jeedaan inay haweenaydii dulmi ay ka riixaan bitaswiyatihaa oo ay kaga riixaan sinaanta ay la simayaan birajuli ninka ay kula simayaan filmiraasi dhaxalka ay kula simayaan wa haa-ulaa'i buu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhi innamaa in kalamaa hum iyagu sacaalibulbashar waxa weeyaan dacwiyadii basharka lagu darsadaye weeyaan yamkuruuna yamkuruuna gabadha waxbay u maleegayaan wa yuqariruuna waanay qaldayaan bihaa haweenaydii bay qaldayaan min ajli an tatamarada inay ka fara baxdo oy ku madax adeegto calaa tacaaliimi alislaam tacaaliimta islaamka iyo shareecada darteed yamkuruuna bilmar'a gabadha ayay wax u maleegayaan wayuqariruuna bihaa wayuqariruuna bihaa waanay qaldayaan bihaa haweenaydii min ajli anta tamarada inay ka farabaxda darteeduun ayay waxaa ku akhriyayaan calaa tacaaliim alislaam tacaaliimta shareecada islaamka wa tudaaliba oo ay dalabto bilmusaawaati inay la sidnaato maca rajuli ninka inay la sidnaato wa min alcajabi wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullaahi calayh wa min alcajab waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid a ah, anna haa ulaa'i kuwaasi caynkaa sheeganaya ee haweenkii waxaa ku akhriyaya yabkuuna anna haa-ulaahi kuwaasu alladiina kuwaasoo yabkuuna ooyaya ow ambase yatabaakuuna isu oohinaya oo isaga oohinaya cala mar'ati haweenayda oo iska dhigaaya inay xaqay leedahay ee ay u baadi doonayaan hum iyagu anfusuhum laftoodu alladiina kuwii weeyaan dannuu kaga bakhiile calayhaa iyada biluqmati alcayshi wax afka la geliyo oo nolosha ka mid a kaga bakhayle weeye wa bakhiluu calayha oo kaga bakhaylay binafaqati biilkii la siin lahaa in la biiliyo fadhiga lagu biiliyo kaga bakhayle weeye wa ashbaruuha oo ku qasbay haa haweenayda cala nusuuli inay u daadegto macmal warshadaha iyo meelaha laga shaqeeyo inay u daadegto kuwii ku qasbay weeye wa ilaalxaanuud dukaamada inay u shaqo tagto wa ilaalmaktab xafiisyada inay u shaqo tagto weeyaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah kuwa caynkaa ah iska dhigdhigaaya ee leh haweenayda ayaanu xaqeedii baadi doonanaa ee haweenayda iskaga oohinayaa hum anfusuhum iyaga laftoodu alladiina kuwii weeyaan dannuu kaga bakhaylay calayha haweenaydii inay xaq ay leedahay u doonaan iska daayo waa kuu kaga bakhaylay biluqmatilcaysh wax afka la geliyo oo lagu noolaado oo nolosha ka mida kuu kaga bakhaylo weeye wa bakhiluu calayha waxay kaga bakhayleen oo kale binafaqati in la biiliyo fadhigii haweenkii lagu biiliyo oo ka soo baxa bay yidhahdeen guryaha oo shaqo taga waashbaruuha waxay ku qasbeen haa haweenaydii de karaamadeedii ka qaadeen cala calanasuuli inay u daadegto fadhigaa iyo in raggu usoo shaqeeyo guriga joogto ayaa ilaahay subxaana wa tacaala saasuu ku karaameeyey oo sharafteedu ku jirtay ilalmacmal meelaha warshadaha inay shaqo tagto ayay ku qasbeen wa ilalxaanuun dukaamada inay u shaqo tagaan cidaydiima idiima joogtee cid uun ha isku hallaynine ka soo baxa bay yidhaahdeen wa ilalmaktabi iyo xafiisyada litatakasaba siday u shaqaysato oo wa ay u bixiso oy u biiliso calaa nafsiha nafteeda ay u biiliso min maalihaa xoolaheedana uga biiliso alladii xoolaheedii jamacadu ay urursatay sidaasi ku qasbeen weeye litatakasaba si ay u shaqaysato oo wa tunfiqa ay u biiliso calaa nafsiha nafteeda min maalihaa xoolaheedii alladii kaasoo jamacadhu ay urursatay innahum iyagu ayuu leeyahay sheekhu raxmatullaahi calayhi talaamidatu lgarbiyiin waa ardaydii reer galbeedka innahum iyagu talaamidatu waa ardaydii algharbiyiin reer galbeedka ardayda wax ku soo baratay ee afkaarta galbeedka ee aan u khuduucsaneed weeyaan almakhduucuun ee lagu dhagay bimadaniyatihim reer magaalnimadooda alkaadibati beenta ah reer magaalnimadooda beenta ah kuwii lagu dagay weeye alladiina kuwaasoo laa yuqiimuuna aanu yeelahayn lilmar'ati haweeneydii uma yeelayaan wasnan wax miisaan ah ba uma yeelayaan iyo wax qiimo aba uma yeelayaan haweenaydii markay gurigeedii halka ku asturneed ka soo saareen ay bannaanka u soo saareen ay ragga ku dhex dareen ay goob walba yidhaahdeen orodoo ka qayb gal wax qiimo ay haweenaydii u sameeyeen oo cawro ahayd ma jirto alladiina kuwaasoo laa yuqiimuuna aanu yeelahayn lilmar'ati haweenaydii wasnan wax qiimaaba aanu yeelayn walaa yanduruuna oo aan ku eegayn ilayha haweenaydii ilaa bimidaari shahwati walmutca ilaa iyo eegmoo shahwadeed iyo raaxa mooyaane si kalay ku eegayaanba ma jirto yabkhaluuna way ku bakaylayaan calayha haweenayda waxay kaga bakayleen binafaqati biilkii la biilin lahaa fadhiga lagu biilin lahaa ayay kaga bakayleen wayuxrimuunahaa waxay ka hoojiyeen way u diideen haa haweenaydii min xorriyati tasarruf xorriyaddii tasarrufka ayay u diideen xataa fii amwaaliha alkhaasa xataa xoolaheeda khaaska ah ayay magaranaysaa u diideen inay ku tasarufto oy xorriyadu hesho xataa fii amwaaliha xataa xoolaheedii alkhaas ay u gooni lahaa ilaa biidni rajul ninku inuu u idmo mooyaane wayukallifuunaha waxaanay ku kallifeen haa haweenaydii bi-an tacmala inay shaqaysato litaksiba si u shaqaysato oo tunfiqa ay u biiliso calaa nafteedana ayay ku kalifeen wa yucariduunahaa waxay u bandhigeen haa haweenaydii lilkhadari khatar bay u bandhigeen fii nafsihaa nafteedii iyo wa cirdihaa iyo sharafteediiba ayay u bandhigeen suma dabadeetana yaddacuuna waxay sheeganayaan ana anna diina diintu qad dalamahaa inuu dulmiyey diintu iyo shareecada islaamka inay dulmiday wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi caleyh nimankaa inay haweenaydii xaqeedii ay magaranaysaa doonaan iska daayo bale waxay u bandhigeen lilkhadari fii nafsiha khatar bay nafteeda u bandhigeen iyo cirdigeediiba uma yaddacuuna waxay sheeganayaan anna diina weliba inay diintu iyagoo intaaba u bandhigay ruuxuu dumar ahaa waa bisil dumarku banaankii u saaray ee haadka u dhigay haddana waxay sheeganayaan qad diintu inay dulmiday wa anna shareecata shareecada islaamku qad bakhasadhaa inay ka bakhasay oo ka nusqaamisay xaqaha xaqeediina ka nusqaamisay ya haa-ulaa'i sheekhu raxmatullaahi calayhi khidaab buu u jeediyey wuxuu li yaa haa-ulaa'i kuwaasow ansifu almar'a haweenayda u garsoora oo min anfusikum naftiinna uga garsoora bal waxaa ku hadlaysaan u garsoora oo wax cadaalada ku jirto oo garsoor ku jiro ku hadla marka haweenayda ka hadlaysaa waxariruuhaa ka xoreeyahaa haweenaydii min dulmikum idinku dulmiga aa ah u geysanaysaan ka xoreeya iyo wa duqyaanikum xadgudubkiinaba qabla ka hor an tuxariruuha intaydaan ka xoraynin min dulmi alislaam dulmiga islaamka uu ku hayaa ee leediin islaamkaa dulmi ku hayaan intaydaan ka xoraynin idinku kiina ka xoreeya yaa haa ulaahi kuwaasow ansifu u garsoora almar'ata haweeneeda uga garsoora min anfusikum naftiinna waxariiruuhaa ka xoreeyahaa haweeneedii min dulmikum dulmigiina iyo wa duqyaanikum xadgudubkiina qabla ka hor an tuxariruuhaa intaydan ka xoraynin min dulmi lislaam dulmiga islaamka intaydan ka xoraynin bal islaamku haydiin dambeeye bal idinku hartakiinna ka ilaaliya oo ka duwa wa duqyaani rijaal iyo xadgudubka ragga intaydaan ka xoraynin marartikiina ka xoreeya in kuntum haddii aad tihiin munsifiin qaar ma garsooraya haddii aad tihiin xaqan si dhaba qaar u garsooraya oo waxaana ku hadlaysaan haddii uu dhab yahay bal idinku sidaa yeela sabab nusuul aayatulmawaariid sababaha ay ku soo degtay aayatulmawaariid aayaadkan ilaahay subxaanah wa tacaala uu dhaxalkaa ah uu ku faahfaahiyey ee ugu horraysay yuusiikum allahu fii awlaadikum sabab ayay ay ku soo degtay oo ay culammadu ay tilmaamaan ruwiya waxaa lagu wariyey fii sababi nusuuli aayat almawaaniis fii sababi sababtii nusuuli ay ku soo degtay aayat almawaaniis riwaayaatan cadiida riwaayaad kala duwan ayaa lagu wariyey minhaa waxaa ka mid a maa huwa fii saxiixayn mid saxiixaynka ku sugan bukhaari muslimka wahiya waxaanay ahayd anna anna imra'atu sacd ibnu rabiic haweenaydii uu qabay saxaabigii sacd ibnu rabiic jaa-at rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ayay ula timi bibnatayha min sacad laba hablood oo iyadu dhashay oo uu sacadna aabba u yahay fa qaalad waxay tidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow haataani labadani ibnataa sacad ibnu rabiic waa labadii hablood ee sacad ibnu rabiic yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo bay tidhi haataani labadani ibnataa sacad ibnu rabiic waa labadii hablood ee sacad ibnu rabiic uu dhalay gutila abuuhumaa aabbahood waa la dilay sacdun ahaa macaka isagoo kula socda biuxudin uxud ayaa lagu dilay shahiidan isagoo shahiida yani dagaalkii uxud buu ku raacay halkaa ayuu ku shahaado qaatay wa inna cammahumaa adeerkoodna akhada wuu qaatay maalahumaa maalkooda ayuu qaatay falam yadac lahumaa ugama tegin lahumaa labadii hablood maalan wax xoolaa ugama tegin xoolihiiba adeerkood baa isku shugtay walaa tunkaxaani lama guursanayo labada hablood oo laga kaxaysan maayo ilaa bimaalin dee inay xoolo leeyihiin mooyaane laba hablood oo caydha dee cidna iga guursan mayso arrinkaa ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam cabashadiisa ay soo gaadhsiisay fa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yaqdi allaahu fii dalik ilaahay baa arrinkaa xukun ka soo bixin doona ilaahay baa soo xukumi doona yaqdi allaahu ilaahay baa soo xukumi fii daalika arrinkaa oo aan sugayaa fa waxaa soo degtay aayat aayatulmawaariis yuusiikum allaahu fii awlaadikum lidakari misl xadilunsayeyn yusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii awlaadikum caruurtiina ayuu idiin dardaarmayaa ayuu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala lidakari kii labaa wuxuu leeyihi mithlu xadi lunsayeyni laba haweeni inta ay leeyihiin nasiibka iyo dheefta ay laba dumare ay helaan ayuu labkii leeyahy fa arsala rasuululaahi sala allahu alay wasalam aayaadkaas markii ay soo degeen ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray ilaa cammihimaa adeerkood buu cid u diray oo wuxuu yidhi anacdi ibnatay sacad athulusayn anacdi c buu yidhi nebigu calayhi salatu wasalaam markuu adeerkii cid u diray wuxuu yidhi labadii hablood ee uu sacad dhalay athulusayn xoolihii saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan sii wa ummahumaa hooyadoodna athumunu thumun sii wamaa baqiya wixii soo hadhayna fa huwa laka adiga ayaa iskale wuxuu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii aayaadkani soo degeen islaantu waxay wadatay laba hablood iyo iyada iyo adeerkood intaasuu sacad ka tegay oo dhaxlaya hooyadu waxay leedahay thumun xooliya siddeed meelood loo qaybiyey meel bay leedahay labada habloodna thulusayn bay leeyihin thulusaynkuna waxa weeyaan xooliya saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan